بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فصل كان وحكو سابسيه طلاقين لغو خرو أوقات أوقات قاره in lagu xidho iyo waxyaabo kale oo fasalkan la raacin doono qaala idaa qaala hadduu dhaho anta adigu aaliqun waad furantahay tahay fii shahri kadaa bishaas ayada ayaad furan tahay aw amase dhexdeeda aw amase fii uratihi urati shahri bisha bilowgeedaad furan tahay aw amase awalihi awali shahri bisha bilowgeeda ama horaanteedaad furan tahay waqac wuu dhacayaa alaaqi biwali ay bidukhuuli wali juzin ee qaybtii u soo gelitaankeeda oo minhu min ashahri bishii ka mid ah wuxuu ku yidhi hadduu xaaskiisii ku dhaho bilhiblaayaad furan tahay buuri ama bilhiblaaye bilowgeeda alaaqii wuxuu ku dhacayaa gabadhii bisha markay bilato ay kow tahay markaas ayuu ku dhacayaa bisha awalkeedu ku dhacayaa maxaa yeelay ismigii bisha wuxuu ku xaqiiqoobaya ama ku hirgelayaa biawali juz'in min الشhahr bishu markay bilaabato ayaa waxaa leeyahy bishii waa la gudagalay bishii uu alaaqa ku xidhay way bilaabatay sidaa darteed alaaqani waa alaaq mucallaqa oo shardi lagu xidhay shardigaana waa zamaan zamankiina waa bil bishii marka ay soo gasho ayaa markaa ay gabadhii furmaysaa maala wuxuu ihi adu waxaad furanta i bisha ramadaan ama bisha ramadaan bilowgeedaad furanta ama horaanteedaad furanta ama madaxeedaad furanta bisha ramadaan habeenkii bilato gabadhaasi way furanta wuxuu idhi qaala idaa qaala hadduu dho adigu aaliqun waad furan tahay shahri kada bishaas ayaad furan aw fii qurati ama bilowgeeda aw awaliha ama madaxiisa bishaa madaxeedaad furanta ayaad furan tahay buuhi waqaca alaaqi wuu dhacayaa juz'in qayb ta u minhu bishaa ka mid ah mase qaala anta adigu aaliqun waad furantahay fii nahaarihi bishaas maalinteedaad furan tahay awamase wali yowmin maalinta u horaysa oo minhu bishaa ka mid ah fa bifajri wali maalinta u horaysa ayay ku furmaysaa waaya aw amase aakhirihi bishaas aakhirkeeda aad furan tahay buu idhi fa qaybta u dambaysa min ashahri bishii ka mid ah, ayay gabadhii furmaysaa waqiila waxaa lidhi waxay furmaysaa biwali nisfi alaakhir niska dambe bilowgiisay furmaysaa baa lidhi wuxuu ku waxaad iga furan bishaas maalan bisha ramadaan maalinteedaad furan tahay ama maalinta u horeysa ee bishaa ka mid ah ayaad iga furan maalinta u gabadhaas furmaysa maalinta u horreysa markuu fajarkeeda uu dilaaco ama fajarkii markuu soo dhasho ayay furmaysaa maadaama uu ku xidhay halkan maalinta u bishaas yacni ayuu yidhi bishaas uli marka dharaartiina waxay ka bilaabataa maalintii fajrkii bay ka bilaabata markuu idhi awal yowmna waa un la mid maalinta u horraysuu idhi maalintii maxay ka bilaabmaysaa fajarka marka maalinta u horraysa fajarkeeda markuu soo dilaacaya gabadhaasi furanta waaya hadduu dhaho aakhiri haada shahr bishaas aakhirkeeda ad iga furan tahay bisha qaybta u dambaysa ayay ku furmaysaa maalan bisha ramadaan aakhirkeeda ad iga furan tahay buui markay bishaas ramadaan ay dhammaato habeenka ay bisha shawaal ay soo dhalato waxaa caddaanaysa intaysan bishaas soo dhalanin inay gabadhaasi furata macnaha ramadaan markii cadceediisu ay dhaacday maalinta u dambaysay inay ka furantay baa soo caddaanaysa habeenkaa bisha shawaal ee waxaa weeye ay dhalato qiil wuxuu leeyahay biwali nisfi alaakhir markuuna uu leeyahay biaakhiri hada shahr bishan aakhirkeeda iga furan tahay waxay ku furmaysaa bisha kala badhkeeda dambe markuu bilaabo ilaan bishii waxaa weeye tusaale ahaan soddon cesho weeye marka shan iyo tobankii ceshee hore ay tagto shan iyo tobankii dambe ay bilaabmaan markii la gudo galo shan iyo tobanka dambe ayay furmaysaa marka aakhirkii wuxuu ku xambaaray niska dambe ee bisha qowlka dambe qowlka hore ee muctamadkaana wuxuu ku xambaaray bishu markay dhammaato dhammaadkeedaad furmaysaa kaa horaana muctamada maxaa waxaa loo qasday waxaa loo jeedaa bisha markay gebagabowdaa loo jeedaa ee looma jeedo bishoo dhan haafkeeda dambe looma jeedo waayahay walow qaala hadduu dhaho leylan xilli habeena idaa madaa haddii uu tago yowmun maalin anti aaliqun waad iga furan tahay buui waxay ku furmaysaa biغuruubi shamsi hadihi maalintaas berideeda markii ay cadceedeedu dhacdo ayay furmaysaa aw amase wuxuu yidhi arrinkaas nahaaran maalinni oo maalinnibu wuxuu ku yidhi idaa madaa yowmun maalin hadday tagto fa anti aaliqun furanta fa fii mili waktihi wakhtigiisa oo kale oo min hadihi berri ah ayay furmaysaa waaya wuxuu ku yidhi hadduu xilli habeena u dhaho hadday maalini tagto waad furanta xilli habeenuu sidaa yidhi berri markay cadceedda dhacdo ayay gabadhaas furmaysaa ilaa isagaa yidhi idaamadaa yowmun maalin waxay ku tegaysaa markay yani waxa weye dharaartu ay dhammaato oo cadceeddu ay dhacdo markaasay gabadhii furmaysaa sababtoo ah maalintii saasay ku dhammaatay marka beri oo kale markii cadceeddu ay dhacdo ayay furmaysaa waa markuu dhaho xilli habeena hadday maalina tagto waad furanta hadduu xilli maalin uu sidaa dhaho hadday maalini tagto waad iga furan tahay buu idhi xilliga xilligiisa oo beri ah ayay furmaysaa tusaale ahaan iyadoo lagu jiro xilli duhur ah labiiyo tobankii duhurnimo ayaa wuxuu idhi markay maalini tagto waad furanta hadday maalin tagto waad furanta marka maalintii waa afar labaatan saac ayaa halkan laga ictibaarinayaa markaa xilliga xilligiis oo berri ah labiyo tobanka duhurnimo ee berri oo kale ah ayay gabadhii furmaysaa waaya haddii uu dhaho maalinnimo waaya maalintii afar labaatan sac markaa la eegayaa Eh, hadday habeen tahayna waxaa laegaya cadceedu markay dhacdo maalinta berri ah hadday maalin tahayna waxaa laegaya wakhtiga wakhtigiisa haddii uu dhaho ow amase qaala wuxuu idhi idaa mada alyowm maalin hadday tagto yidhi hadda alif ilaamba ku daray bitacriif marka hore maxay ahayd idaa mada yowmun maalin hadday tagtay ahayd haddana wuxuu idhi idaa mada alyowmu maalintii hadday tagto marka alif ilaamba geliyay marka wuu macrifeeyey soo maarti fandur eeg in qaalow hadduu arrinkaa uu dhaho nahaaran xilli maalinimo ah fa biquruubi shamsihi waxay ku furmaysaa cadcadiisu markay dhacdo wailaa hadii kale oo uu habeenuu dhaho lagaa arrinkaasi lagwuu noqonaya waxba ku dhic maayaan wa bihi ay bilyowi maalintii ayaa yuqaasu shahrun bishiina looga qiyaas qaadan wa sanatun sanadkiina looga qiyaas qaadan wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi maalin maalintii ay tagto hadday idaa mada alyawmu marka hore waxay ahayd idaa madaa yowmun hadday maalin tagto oo nakir ahayd haddana alif ilaam buu geliya wuxuu uhi idaa mada alyowm maalintu hadday tagto marka macrifu ka dhiga ama maalintii hadday tagto ama maalintu hadday tagto waay almuhim waa macrifo marka macrifada iyo nakiradana waad garanaysaa oo farqi baa udhaxeeya marka waxaan eegaynaa xilliguu sidaa yidhi hadday maalinimo ahayd xilliguu sidaa yidhi waxay furmaysaa gabadhii markay maalinta cadceedeedu ay dhacdo maxaa yeelay alifiya laam markii uu ku daray cahdi bay noqotay marka maalinta uu ku jiro ayay ku dhacaysaa oo ku rumoobaysaa maalintii markaa kaanama inuu yidhi maanta hadday cadceedu dhacdo asagoo hilima la mid idaa mada alyawmu alyawmu marka ay maanta weyaan maanta lago jeeda markaas marka maalinimo maadaama uu yidhi cadceedu markay dhacdo gabadhii way furmaysaa maxaa yeele maalinta saas ku dhammaantay alifiya laamku keliya waaya haddii habeennimo uu sidaa yidhina de habeenkii maalin ma aha saa darteed hadalkaas hadal laqwa wey kaannamaa inuu yidhi maalintan hadday tagto de xilliga habeenkiina maalin maaha saa darteed hadalkaasi laqwu noqonaya laqwu noqonaya maxaa yeelay habeen markaa maalin ma jirto si loogu xambaaro aliftii iyo laamtii yoomkii ay gashay oo machuudki ah wixii la yaqaan yani wixii la ogaa marka maalin lagu wejira haben baa lagu jira marka se udhigi karaa maalintu hadday tagto maalin lagu wejira haben baa lagu jiraa saa darteed halkaasi hadal aan isqabanayn buu noqonayaa laqwi buu noqonayaa wuxuu ku yidhi wabihi yuqaasu bihi ay bilyowm maalintii waxaa loogu qiyaas qaadanayaa shahrun wa sanatu bishii iyo sanadkiiba maalintii ayaa looga qiyaas qaadanayaa oo haddii uu dhaho tusaale ahaan hadday bili tagto waad furan tahay waxay ku furmaysaa soddon cisho inay tagto soddon cisho inay tagto ayay ku furmaysaa waayahay aduu dh adaad hadduu sanadkaga waad furan tahayna sanad markuu soo wareego xilligaas oo weliba koo iyo toban bilood oo hilaalka la eegayo bishaa dhalanaysa la eegayo maxaa bishaasi axkaamta sharciga lagu dhisaa bishan miilaadiga axkaamta sharciga laguma dhiso iyo bishii uu ku dhex yidhi sidaas oo jajabkeedii la buuxiyo oo soddon buuxa laga dhigo markaasay furmaysaa waayahay haddii uu dhaho bil hadday tagto ama sanad hadduu tagana waxay bishaa markay dhammaato ayay ku furmaysaa bil hadday tagto ahahru bishani hadday dhammaato ashahru bishii hadday dhammaato macnaa bisha ku jiray noqonaysaa saas darteed bishaa markay dhammaatay furmaysaa hadduu dhaho asanata idaa madat isanatu hadday sanadu dhammaato marka sanadka ku jiraa la eegaya sanada markay dhammaatay ayay furmaysa marka markuu leeyahay wabihi yuqaasu shahrun wasanat wuxuu uga jeedaa alyowma tafsiilkii aan gelinay nakiradii iyo macrifadii ayuunbaa shahr iyo sanana nakiro macrifo loo kala qaadaya soma waaya wuxuu ihi walow qaala hadduu dho leylan habeenkiida madaa yowman maalin hadday tagto fabiquruubi shamsi hadihi beridiisa cadceedeedu markay dhacdo ayay furmaysaa aw mise nahaaran maalinimo ayao wuxuu yidhi idaa madaa yowman maalin hadday tagto faanti daariq baad furan tahay fa fii mili wakhtihi wakhtigiisa oo kale oo min hadihi berri ah ayay ku furmaysaa aw mise alyowmu maalinta hadday tagto ui idaa mada alyowmu maalintu hadday tagto fa anti aaliqun waad furantahay buu ihi fain qaala nahaarana maalin hadduu sidaa yidhi fabiuruubi shamsi cadcadiisu markay dhacdo isla maalintaas ayay ku furmaysaa fabiuruubi shamsi shamsi nahaari maalintaas cadcadiisu markay dhacdo ayay furmaysaa wailaa haddii uusan maalin sidaa dhanu habeen yidhina laqaa hadalkaasi laqi wuu noqonaya maxaa yeelay dee maalin laguma jira habeen baa lagu jiraa sidaa darteed hadalkaasi hadal macno samaynaya ma ah wabihi ay bilyowmi maalintii ayaa yuqaasu looga qiyaas qaada shahrun bishii wa sanatun iyo sanadkii oo markaa macrifadii iyo nakiradii sidii aan u kala qaadnay yowmkii iyo alyowm nakiradii iyo macrifadii yowmka ayaa shahr iyo sana loo kala qaaday hadduu dhaho idaa madad idaa madaa shahrun faanti daaliqun ama idaa madaa ashahru faanti daaliqun idaa madat sanatun faanti daaliqun idaa madat isanatu fa anti daaliqun markaa macrifadii nakiradii saasa loo kala qaadaya awamase qaala wuxuu idhi anti adigu daaliqun waad furantah amsi shalay oo waqasd wuxuu qasday oo u jeeday an yaqac alaaqi inuu dhaco filxaali isla kolkaa mustanidan isagoo cuskanaya ilayhi halay isagoo cuskanaya iaali waqac uu dhacaya filxaali isla kolkaaba alaaqi u dhacaya waqiila waxaa layidhi lagwun hadalkaasi waa lagwi macnama samaynayo aw mase qasda wuxuu u qasday annahu asagu dallaqa inuu furay gabadhan amsi shalay inuu furay wahiya ayaduna alaana hadda muctadatun way cidd tirsanaysaa muctadbay cidd tirsanaysa wey udiqa waa loogu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa aw mase qaala wuxuu idhi waxaan ku furay gabadhan horeyba waxaan ugu furay fii nikaaxin aakhara nikaax kale marka kaasaan ka warbixinayey fain curifa haddii dalaaqaas la garanayo iyo nikaaxaas fain curifa haddii la garanayo nikaax hore iyo alaaq hore oo horey u jiray sudiqa waa loogu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa wa ilaa haddii kale oon labadaa midna la garanaynin alaa markaa lagu rumayn maayo xaaskiisa wuxuu ku yidhi anti aaliqun waad furan tahay buu idhi amsi shalay baad furan tahay markaa hadalkan macaani kala duwan buu ixtimaalaa ujeedkiisaan eegayna hadduu oga jeeday iminkaad furan tahay isla markaa shalayna uu u tiirinayaa alaaqi halayna uu ictimaadayaa uu leeyahay alay shalayna uu u tiirinaya lakiin iminkaad furanta uga jeedaa imikay furmaysaa hadalkaa uu yidhi amsina laqibuu noqonaya maxaa yeele macno ma samaynaya de amsi amsidaas wax macnay samaynaysa ma jirto gabadhan imika dalaaqa ku dhacaya shalay kuma dhicin imika ku dhacaya saas darteed kelimada ams waxa weeye kelima aan macno samaynin oo laqwi ah meesha waan kas tuurayna waaya qiil baa wuxuu leeyahay waa laqwi hadalka maxaa yeele hadal isqabanaya o isdaboolaya ma aha waad furanta markuu iminku dalaaq ku dhacaya amsina inuu shalay ku dhacay buu tilmaamaya saa darteed waa laba hadaloo isgurinayo wixii imikana ma dhici karo shalayna ma dhici karo isku hal shay maanta iyo shalay hal mar ma wada dhici karo suuragal ma marka waa hadal mutanaaqida oo isgurinaya walidaalika alaaq maba dhacayuu leeyahayo qiilkan dambe waa lagwi buu leeyahay lakin waad ogtihiin qaacidadii aan hadi jir ictimaadi jirray icmaalu اlkalaami awlaa min ihmaalihi hadalka inta aan eh, socodsiin karro oon meel marin karno waan meel marinayna yani hadalka inaan meel marino oo macno u samayno ayaa ka awlaysan had ya jeer inaan hadalkii laqwi ka soo qaadno marka hadalka intaad mutanaaqad ka dhigi lahayd haddaad macno u samayn karto macquul ah te u samay qofkana qasadkiisa waxa way gabadha inuu furo waaya haddii uu u qasdayo inuu shalay furay isla markaa iminka ay ciddo tirsanayso dhaartiisa lagu rumaynaya anti aaliqun amsi markaan idhi waxaan oo jeeday buu idhi gabadhan shalay baan furay markaa iminka waxaan u sheegayaao shalay baan ku furayoo iminka ciddaad ku jirtaa wey saasaan uga jeedaa buui waa hadal macquul ah laakiin waan dhaarinaynaa maadaama daahirka hadalku uusan saacidaynin maxaa yaele ism faacilka aaliq wuxuu had ya jeer faa'idaynaya in ama u badan inuu macnihiisu yahay maxay xaal iyo istiqbaal labadaas iyuu faa'ideeya laakiin macnihii tegey inta badan ma faaideeyo a soma macnihii tegey inta badan asal oo maaha inuu faaideeyo in dee qarina ay tusinaysa mooyaane wadaada ka yeeli mayno ilaa aan dhaarina mooyaane ku dhaaraan leenahay inaad oga jeeday eh, inaad gabadhan shalay furtay ay hadda ciddo tirsanayso hadduu ku dhaarto markaa sudiqa biyamiini dhaartiis waa lagu rumaynaya hadduu dhaho markii aan idhi anti daaliqun amsi waxaan oga jeeday gabadhan eh, nikaax hore oon ku guursaday ayaan ku furay nikaaxa dhexdiisa kadibna way ciddo tirsatay kadibna mar labaad baan guursaday mar labaad ayaa guursaday marka anti aaliqun amsi waxaan uga jeeday horaan baan kuu furay waa anigii ku furay hadda ka hor ayaan uga jeeday nikaaxii hore waa anigii kuu furay waatan sooma markaa waan eegaynaa nikaaxan uu sheeganayo inuu gabadhan horey u guursaday ay kala tageen ma dhacay mise ma dhicin inuu horey u guursaday oo uu furay oo haddana mar labaad guursaday taasi ma dhacday mise ma dhicin haddii ay dhacday de waa macquul hadalkiisa inuu ixtimaalaa waan dhaarinayna ku dhaaraan lean inaad saad uga jeento hadduu ku dhaarto aan ugu rabaynayna haddii aan sababkaa la garanayn oo nikaax hore iyo talaaq hore aan la ogeynna oo uu iska sheeganayo ninkan dee hadal beenuu noqonaya markaas hadalkiisa loogu rumayn maayo waaya marka alaaqii markaasu dhacaya wayaacu fi اlxaal markaasu alaaqii dhacaya waay hadalka daahirkiisa ku socodsiinayna maxaa dacwadiisii sheegashadiisi waa baciid wax aan daliil loo haynin ayuu ninkani iska sheeganayaa haddaba waa inuu markhaati u keenaa nikaax hore inuu jiray iyo alaaq hore inuu jiray wuxuu ihi mase qaala wuxuu ihi anti adigu aaliqun waad furan tahay amsi shalay waqasada wuxuu u jeeday an yaqaca inuu dhaco alaaqii fi lxaali isla kolka mustanidan isagoo cuskanaya ilayhi ay ila alamsi shalaydii waqaca wuu dhacaya alaaqii fi lxaali isla kolkaaba wuu dhacayaa sida saxiixa ah waqiila waxaa la yidhi maye lawun hadalkaasi waa lagwi ayaa layidhi amase qasada wuxuu u annahu asagu allaqa inuu furay gabadhan amsi shalay inuu furay wahiya iyaduna alana immika muctadatu mid cidda tirsanaysa weeye saasaan uga jeeday buui sudiqa waxaa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa aw mase qaala wuxuu idhi allaqtu gabadhan waxaan ku furay fii nikaaxan aakhara nikaax kalean horey ugu furay fadur eeg in curifa haddii nikaaxaa kale la garanayo sudiqa waa loogu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa wailaa haddii kale oo nikaaxa aan la garanayninba oo ninkan aan la ogeynba inuu horay gabadhan uu eh, u guursaday oo u furay falaa markaa daartiisa lagu rumayn mahayo oo hadalkiisa la dhegaysan mahay iminku dalaaqi gabadhi ku dhacaya wa adawaatu tacliiqi alfaadii shardiga lagu xidhayo alaaqa man weeye ka qowlihi qowlkiisa weeye inuu dhaho man dakhalat tii gasha dumarkay ka ah daara gurigii fahiya aaliq way furanta in weeye waidaa weeye wamataa weeye goorti wamataa ma weeye goor alla goorti wakullamaa mar waloo waayu weeye kaayi waktin sida wakti alla wakhtigiioo dakhalti aad gasho addaara gurigii fa anti aaliqun walaa yakhtadiina ma keenayaan alfaadan fawran deg dega ma keenayaan in callaqa hadduu ku xidho biihbaatin sugid hadduu ku xidho oo macnaha mubat kalaam sugan oo mubat ah haddii uu ku xidho weeye fii hayri khulcin khuluc wixii aan ahayn ilaa anti aaliqun markii laga soo reebo anti aaliqun waad furantahay inshiti haddaad doonto oo kaasi wuxuu keensanayaa fawr deg deg buu keensanaya waay waxaan idhi alaaqa laba qaybood buu si guud ugu qaybsamaa horaan usoo tilmaanay masalada laba nooc wey alaaqu alaaq munajas ah iyo alaaq hee mucallaqa alaaqa munajaska waxaa weeye inuu dhaho anti aaliqun gabadhay waad furanta markaaba alaaq u dhacaya wax shardiga ah kuma xidhin alaaqa mucallaqa ahna waa alaaqa wax lagu xidhay shardi baa lagu xidhay shardi ayaa lagu xidhay maalan inuu dhahoo kale in dakhalti daara gurigii haddaad gasho fa anti aaliqun ama in jaa leylu habeenkii hadduu yimaado ama in dakhala ramadaan bish ramadaan haday soo gasho faanti aaliqun waa furanta idaa jaa zayd hebel hadduu soo galo faanti aaliqun kaasi waa tacliiqi ama waa mucallaq haddaba dalaaqa mucallaqa ah adawaad buu waxa weeye waa alfaadda faa'iidaynaysa tacliiq ama shardiga faa'iidaynaysa wey waayo alfaaddaasi waa toddoba intuu mualifka noo sheegay man in idaa mata mataa maa kullama iyo ayu toddobadaa wey mid kastana macnuu leeyahay macaaniday faa'iidaynayaanna way kala duwan yihiin sidaad arki doonto qaar isku macnahana way jiraan qaar kala duwanna way jiraan waayahay wuxuu idhi man markuu noo miaalinayay kaman dakhalat midii gashaa addaara guriga oo dumarka ay ka mid ah fahiya aaliqun way furanta man dakhalat man waa midii weya tii wey waa ism ayadu gabadhii guriga gashaa oo dumarkay ka mid a ah way furanta marka kolba midii gashaa unbaa furmaysa waay haddii shardigaa la helo gabadhi way furmaysa haddii la waayo ma furmayso waay in tusaalihiisuna waxaa weeye wahiya umulbaab ayada baabkan ugu muhiimsan oo hooyo u ah saa darteed waxaa fiicnayd baa layidhi mualifku inu ayada kaga bilaabo in ilan adawaat shar ama adawaat tacliiq ayadaa inta badan la isticmaala oo loo badan yahay marka kuwan kalena ayada un bay eh, waxa weye taabic u yihiin saa darteed inuu kaga bilaabaa bay ahayd tusaalaheedu waxa weeye in dakhalti daara gurigii haddaad gasho gabadhay fa anti aaliqun waad furan tahay in haddaba iyadoo shardi keliya faa'idaynaysa wakti calaaqa lama leh xilli kuma xidhno iyado in dakhalti daara gurigii haddaad gasho waidaa weeye idaa idaa dahalti daara gurigii markaad gasho faanti aaliqu waa mataa goortii wey mataa dahalti daara guriga markii aad gasho ama wakhtigii aad gasho faanti aaliqu mataa maa maada marka waa zaa'id mataadii oo maa lagu dara weya mataa maa goor alla goorti dahalti aad gasho gurigii faanti aaliqu wa kullamaa mar waloo kullamaada marka wa ka herduwanta kuwa kale see noo imaan doonta marka iyad waxay faa'idaynaysaa takraar siduu mualifku dib ka sheegi doono kullamaa mar walo ama mar walbo dakhalti daara gurigaad gasho fa anti aaliqun waad furan ama kullamaa dakhalti daara waaxidatun min nisaa'i mar kastoo gabadhe gabadh ay gasho guriga oo dumarkayga ka mid ah fahiya aaliqun way furan tahay wa ayu weeye kaayu waqtin kaaya waqtin aya waktin saasuu idin dhiga soo maaha aya idin dhiga marka waxay noqonaysaa darf ayaan ka dhigi karaa ha darf weyaan mansuub cala darfiya aya waktin wakti alla waktigii dakhalti aad gasho gurigii fa anti طaaliqun waad furanta haddaba toddobadaas lafdi weeye adawaat tacliiqi alfaaddaa toddobada ah ma keenaan buu ihi fawr degdega ma keenaan tacliiqi taraakhina ma keenaan bimacnaa hadduu gabadhii ku dhaho in dakhalti daara guriga haddaad gasho fa anti aaliqun waad furan tahay hardi ma inay markaaba gasho shardi ma aha markaa inay gasho marka hadday gashtana way furmaysaa saacad kadib hadday gashana way furmaysaa maalin kadib hadday gashana way furmaysaa sanad kadib hadday gasha way furmaysaa way fahamsoo ma marka kuwa kalena calaa hadaa farqis kuwa kalena waa u la mid fawr ma keenayso waaya waa haddii laakiin ibaat uu ku xidhuuri ibaatku waa maxay kalaamkiibaa mubata ilaan kalaamkii marna waa mubat midn marna waa manfi mubatka waa hadalka uusan nafyi gelin weeyaan in dakalti daara haddaan dhahno maalan in dakalti daara guriga haddaad gasho fa anti aaliqun waa mubat hadda yani waxay gashay in dakalti mubat bay gashay manfiga markay gelaysa waa in lam tadkhulii wayaan haddaadan guriga gelin wayaan marka markay ibaat ay gasho adawaata tacliiqi ma faa'iidaynayso deg deg shardi maaha macnaa inay wixii markiiba la fuliyo la sameeyo deg deg ma keenaan waxuu ka soo reebay fii hayri khulcin bimacnaa khuluca wixii aan ahayn ayaysan fawr faa'iidaynayn adawaadka laakiin khuluca haddii lagu xidho fawr bay faaidaynayan wayna soo dhaaftay taas horuu mualifku usoo sheegay waa in haddii gabadhi ku dha maalan indamiintii lii alfan kun haddaad ii damaana qaado fa anti aaliqun waad furantahay buuri waa inay markaa u jawaabto ay dhahdo damintu اlf qabiltu wa damintu اlf waan aqbalay kunkiina waan ku damaana qaaday waad fahamta sooma markaa khuluca asagoo ka duway maadaama mucaawado uu yahay oo wax la isdhaafsanayo mucaawadadana had jeer waxay u baahan tahay jawaab deg dega waa ijaab iyo qabuul marka asaga kuma jiro degdeg buu u baahan yahy laakiin wixii khuluca ka soo haray fawr ma keenayo haddana mid kale u ka soo reebay oo wuxuu idhi inuu dhaha mooyaane ilaa anti aaliqun in shiti hadduu dhaho waad furan tahay haddii aad doonto taas ayada waxay keenaysaa maxay degdeg maxaa yeelay tan waxay dhaheen culimmadu tamliig baa ku jira marka uu leeyahay anti aaliqun waad furan tahay in shiti haddaad doonto kaannamaa inuu idhi dalaaqii adaan kuu wareejiyey haddaad doonto waad furanta haddaad doonto isfur asagoo yidhi melamanta marka maadaama uu tamliig yahay tamliig wuxuu keenaa fawr waa inay si deg deg dhahdaa waan doonay ama waan rabaa in lii furo hadday saa dhihi weydo ma furmayso hadday degdeg ugu jawaab weydo ma furmayso haddaba anti aaliqun in shiti waa tamliig ama macna tamliig weeye marka waa inay deg dega ugu jawaabtaa o dhahdo waan rabaa furiinkii ama waan doonayaa markaasi furmaysaa hadday deg deg ugu jawaabto hadday deg deg ugu jawaabi weydana ma furmayso wuxuu idhi adawaat الtacliiqi waxa weeye man weeye kaman dakhalat tii gasha fahiya طaaliqun way furan tahay wain weeye waidaa weeye wamataa weye wamataa maa goor alla goorti weeye kulamaa mar walo ama mar walbo waayu ayu ayu weeye kaaya waktin wakti alla waktigii dakhalti aad gasho faanta daaliq waad furan tahay walaa yaqtadiina adawaadkani ma keenayaan fawran deg deg ma keensanayaan in callaqa hadduu ku xidho biibaatin hadal mubatoo sugan haddii uu ku xidho waa jumlo aan nafyi ku jirin fii hayri khulcin khulcu hayrkiina ah khuluc asagu waxay keensanayaan fawr ilaa anti aaliqun in shiit inuu dhaha mooyaane waad furantahay haddii aad doonto oo tani waxay keensanaysaa fawr walaa takraaran walaa yaqtadiina ma keensanayaan takraaran adawaadkani celcelin ma keensanayaan takraar ma keenayaan ilaa ulamaa ulamaa mooyaane waaya wuxuu ku yidhi adawaadkan takraar ma keenayaan oo hadduu gabadha hadduu ku dhaho anti aaliqun in dakhalti daar haddaad gurigan gasho waad furanta dabeetana gurigii bay gashay hal dalqad baa ku dhacaysa hadday mar labaad gasho ama mar saddexaad gasho dalqad labaad y ku dhici mayso takraar ma keenayso marka in iyo idaa iyo mata iyo matama iyo eh, ay waktin iyo kuwaasoo dhan takraar ma keenayaan oo gabadhii mar hadday wixii ay samayso halkaa mar bay dalqadii ku dhacaysaa shardigii lagu xidhay laakiin marka labaad iyo marka saddexaad takraar ma keenayso dalaaqi mar labaad iyo mar saddexaad ku dhici maayo waa adawaadkaas laakiin kullamaa way ka duwan tahayoo ayadu takraar bay faa'iidaynaysaa mar walba oo wixii ay samayso dalaaqi u dhacaya maalan wuxuu idhi anti aaliqun kulamaa dakalti daar waad furan tahay mar walbood guriga gasho mar bay gashay way furmaysaa mar labaad bay gashay way furmaysaa mar saddexaad way furmaysaa waataan soo ma ilaan kelimada kulamaa baa macnahed wuxuu yahay mar walbo mar walbo taa macnaheed waxaa weeye mar kasta oo ay ficilkan samayso lagu shardiya alaaq ama dalaaqa lagu xidhay alaaqii wuu soo noqnoqonayaa kelimada kulamaa baa aslan biwadci lua faa'idaynaysa takraarkaas waaya saasaa loogu isticmaalaa wayna noo imaan doontaa walow qaala haddii uu dhaho idaa allaqtuki haddii aan ku furo fa anti aaliqun waad furan tahay uma dabeetana allaqa gabadhii furay aw mase callaqa alaaqii wuxuu ku xidhay bisifatin sifuu ku xidhay fa wujidat dabeetana sifadii baa la helay faطalqataani laba dalqabood ba markaa dhacaya aw amase qaala wuxuu idhi kullamaa waqaca mar walba uu dhaco alaaqii alaaqaygu fa anti aaliqun waad furan tahay buu idhi faallaqa dabeetana wuu furay fa alaaun saddex dalqadood baa ku dhacaysa fii mamsuusatin tii loo dhowaaday wa fii hayriha ta kalena ku dhacaysa dalqatun hal dalqad baa ku dhacaysa wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi xaaskiisi wuxuu ku yidhi haddii aan ku furo waad furanta haddii aan ku furo waad furanta hadaba halkan waxaad aragtaa inuu dalaaq dalaaq ku xidhay haddii aan ku furo waad furanta dabeetna gabadhii u furay gabadhii ayuu furay amaba dalaaqeediiba wuxuu ku xidhay hardi ama صifa maala wuxu hadaad gurigaa gasho waad furanta gurigiibay gashay alaaqi u dhacay soo maha ifadii maadaama la helay alaaqi u dhacay ama markan uu gooye u yidhi waad furantay uu tanjiiziye alaaqii uu gooyey way furantay waaya dalqadii uu ku xidhayna way dhacaysaa ila wuxuu hi haddaan ku furo waad furantahay buhi soo maha marka meesha laba alaaq baa yaalla alaaq dabeetna wuu furay gabadhii laba alaaq baa inoo yaalla alaaq munajasahiyo dala munajasa iyo dala mucalaqa dalqada munajaska ee u gooyey markan uu yidhi anti aaliq waad furanta ayay ku dhacaysaa dalqada mucalaqa ahna markay dalqadaasi dhacdo ayay ku dhacaysaa waata soma hadda marka laba dalqood ba gabadhi ku furmaysaa nin baa xaaskiisa wuxuu ku idhi haddii aan ku furo waad furanta dabeetana wuxuu gabadhi ku yidhi anti aaliq waad furanta laba dalqood baa gabadhi ku dhacaya sababtoo ah anti aaliqun markan uu yidhi dalqadii munajaska ahayd baa ku dhacaysa iyo dalqadii mucallaq ahayd ee uu ku xidhay dalaaqa ee uu yidhi haddii aan ku furo waad furanta taana way dhacaysa marka labada dalqadood ayaa gabadhii ku wada dhacaya taasi waa taa waa haddii u dhaho idaa allaqtuk hadduu dhaho ka hor kullamaa waqaca alaaqii mar kasta oo alaaqaygu uu dhaco fa anti aaliqun waad furanta mar kasta oo alaaqaygu dhaco waad furantahay mar kasta oo aan ku furo waad furan tahay buui dabeetana gabadhiiba hal ku furay saddex dalqadood ba ku dhacay saddex dalqadood ayaa hee gabadhii mamsuusada ahayd ee uu la aqalgalay ee hore isku arkeen saddex dalqadood ba ku dhacaysa tii aan mamsuusada ahayn hore isu aragna hal dalqad baa ku dhacaysa oo waayo horta tan mamsuusada ah horta lafdiga kulamaa waxaan horey usoo sheegnay inuu faa'idaynay maxay takraar takraar inuu faa'idaynay waaya marka markan uu yidhi kulamaa waqaca calayki alaaqi markuu alaaqii kuu dhaco fa anti aaliqun gabadhii mamsuusada ahayd saddex baa ku dhacaysaan yidhi sababtoo ah mid waa tan horta uu ku dhawaaqaya munajaska ah mid waa tan uu yidhi anti aaliq waad furanta taa halkaa idhig labana tacliiqi kulamaa ayay ku dhacayaan oo waa sidee ila asaga wuxuu hi kullamaa waqaca alaaqii fa anti aaliqun dabeetna wuxu hi anti aaliqun waad furan tahay anti aaliqun waa mid kullamaa waqaca alaaqii waa sigi yidhi soo ma ah mar kastoo alaaqii kuu dhaca waad furan tahay buuhi haddaba alaaqii mucallaqa ahaa labaa ku dhacaysoo midi tii munajaska ahayd markay dhacdo ayay ku dhacaysaa taa kale ee saddexaadna taa labaad markay dhacdo ayay ku dhacaysaa ila wuxuu ihi mar kastoo dalaaqii kugu dhaco waad furantahay buui mid wuu ku dhawaaqay oo wuxuu hi anti daaliqun waad furantay waa kow ta labaadna waxaa weeye waa tan ku dhacday markii hee tii munajaskaydee dhacday ta saddexaadna taa labaad ee mucallaqa ahayd markay dhacday ba idna ku dhacday ila lafdiga kullamaa baa faa'idaynaya saas ila asaga wuxuu yidhi mar kasta oon ku furo waad furantay marka saddex dalqadood baa gabadhii mamsuusada ahayd ku dhacaysa ee hore isku arkeen gabadhii aan mamsuusada ahayn ee hore una oola kulminba gabadha wuu guursaday lakiin muna la aqalgelin taayada dalqad baa ku dhacaysa sababtoo ah dalqadan hore markay ku dhacdo ayay baa-in noqotay labadan dambe ee waxaa weeye mucallaqa iyo tan kale ee ka ratimaysa waxaa weeye eh, ayadoo baa-in ah ayay imanayaan saa darteed dalaaqii maba haleelaya gabadhii walow qaala hadduu dhao idaa alaqtuk haddi aan ku furo fa anti adigu aaliqun waad furantay uma dabaytana alaqa wuu furay aw mase callaqa alaaqii wuxuu ku xidhay bisifatin sifo fawujitat sifadii baa la helay faalqatan laba dalqood ba dhacaya aw mase qaala wuxuu ihi kullamaa mar walbo waqacuu dhaco alaaqi alaaqaygu fa anti aaliq waad furantahay buuhi faalaqa dabaytana wuu furay faalaatu saddex waa ku dhacaysa fii mamsuusatin tii uu tegey ee mamsuusad ahayd wa fii hayrihaa hayr almamsuusati tii uusan u dhowaanin dalqatun dalqadun baa ku dhacaysa walow qaala hadduu dhaho walow qaala hadduu dhaho walxaal taxtahu ay hoostiisa tahay arbacun afar dumar ah waaya addoommana uu leeyahay in allaqtu haddii aan furo waaxidatan mid dumarkay ka mida ah afarta ah facabdun hal addoon baa xorun xor ah wain intayni wain allaqtu haddaan furo intayni laba haddaan furana facabdaani laba addoon baa xor ah wain alaaan wain alaqtu haddaan furo alaaan saddexna fa alaaatun saddex addoon baa xor ah wain arbacan afar dumar ah haddii aan furana fa arbacatun afar addoomaa ayaa waxa wey xor ah faalaqa dabeetana wuxuu furay arbacan afar buu furay macan oo wada jir ah aw mase murataban kala dambeeya cataqa waxaa xoroobaya casharatun toban baa xoroobaya waayahay nin addoommo leh afar dumar ahna qaba ayaa wuxuu ihi haddii afartayda dumarka ah midaan furo hal addoon baa xor ah haddii laba aan furana laba addoon baa xora haddaan saddex furana saddex addoon baa xor ah afar furana afar addoon ayaa xor ah dabeetana afar dumaruu furay oo isku kol uu furay amaba wuxuu mala afartii dumarkaa way furan ama murataban buu furay oo tanuu furay dabeetana tanuu furay dabeetana tanuu furay toban addoomihiisa ka mid ah xoroobaya oo see ku xoroobayaan tii hore markii uu furay waxaa xoroobaya hal addoon waa o tii labaad markii uu furayna laba addoon ayaa ka xoroobaya tii saddexaadna saddex addoon tii afaraadna afar addoon isku dar marka hal lagu daray labo waa saddex lagu daray saddex waa lix lix lagu daray afar waa toban tobankaas ayaa xoroobaya marka waan isku geynaa wadartaas waaya walow callaqa haddii uu ku xidho bikulamaa lafdiga kulama hadduu isticmaalo markan iyada ah fa hamsata cashara shan iyo toban addoon ayaa markaa xoroobaya cala saxiix muctamad haddaan qabanno haddii nin addoomale uu dhaho afar dumar ahana qaba kullamaa allaqtu mar walboon furo waaxidatan min nisaa'i mid ka mid ah dumarkayga afarta ah fa cabdun addoon oo min cabiidii addoommahay ka mid ah xorun ayaa xor ah ayuu yidhi wkulamaa allaqtu intain mar kastoon laba furana fa intaani labaa xoroobaya wakulamaa allaqtu alaaa markaan saddex aan furana fa alaaun saddex addoon baa xoroobaya wakulamaa allaqtu arbacata afar markaan furana fa arbacun afar addoomaha xoroobayu yidhi han iyo toban baa xoroobaya oo seebay ku yimaadeen maxaa yeele kelimada kulamaa ayaa takraar keenaysa marka markan uu mid uu furay hal mid markuu furay waxaa ku xoroobay hal addoon waaya tii markuu furayna saddex ayaa ku xoroobaya maxaa yeelay mid horta waa tan uu furay waayo oo mid hal addoon baa ku xoroobaya fintain inuu furayna waa ku riboobaysaa tan iyo tii ka horraysana furay marka saddex ayaa ku xoroobaya waaya ta saddexaad markuu furana afar addoon baa xoroobaya maxaa yeele ku rumoobaya mid inuu furay oo waa tan ku dhawaaqay iyo saddexdii dumarkee u furay tii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad waaya toddoba ayaa ku xoroobaya markuu ta afraad uu furo maxaa yeele ku rumoobaya markaa inuu mid furay mid inuu furay oo tan afraad ah iyo labo aan ahayn labadii hore iyo afartooda isku daray waxaasoo dhan waxa keena kelimada kullamaaba shaqaynaysa oo takraar keenaysa marka waxaa isku dartaa mid iyo saddex iyo afar waa imise mid iyo saddex isku dar waa afar soo maa afar ku dar waa siddeed toddoba ku dar waa han iyo toban han iyo tobankaas ayaa xoroobay waxaa kalood xisaabin kartaa haddaad doonto waxaad dhihi kartaa han iyo tobanka waxay u xoroobeen maxaa yaele afar aaxaad baa ku jira hal labo saddex afar waatan soo maaha afartaa horta halkaa ii dhig iyo labo iyo labo kow iyo labo isku qabo labaa ka soo baxaysa saddex iyo afarna isku qabo labaa ka soo baxaysa afar soo maaha afartaa afartii hore ugeey sideed tii saddexaadna ee uu furayna saddexa ka soo baxaan ila saddex buu furay ti afaraadna afra ka soo baxaan ila afar buu furay marka saddex iyo afar isku dar toddobo toddoba sideed u geli shan iyo toban walow callaqa hadduu ku xidho alaaqii binafyin ficlin binafyi ficlin ficil anfinti hadduu ku xidho falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye in callaqa hadduu ku xidho biin in hadduu ku xidho kain lam tadkhuli haddii aadan gurigii gelin waqaca wuxuu dhacaya alaaqi cinda alyasi marka laga quusta mina dukuuli gelitaankii aw mase callaqa alaaqa alaaqiibu wuxuu ku xidhay bihayriha bihayri in in heyrkeed buu ku xidhay sida idaa oo kale fa cinda mudiyi zamanin zaman markii uu tago ayay furmaysaa zamankaasoo yumkin ay suuroobayso fiihi zamanka dhexdiisa yumkin wuu suuroobayadha fiihi zamanka dhexdiisa daalika alficlu ficilkaas mucallaqa ah waaya wuxuu ku yidhi haddii nafyi ficli uu ku xidho alaaqi nafy ficli waa maxay maala wuxuu idhi anti aaliqu in lam tadkuli addaar haddaba waa nafyu ficli weyaan walow callaqa binafyi ficlin ficil nafyinta hadduu ku xidho falmadhabu annahu in callaqa adawaadkii baan kala qaadaynaa ma in buu isticmaalay mise waxaan in ahayn hadduu in isticmaalay alaaqi wuxuu dhacayaa markii laga quusto ficilkaa waa marka qofka dhibanayo waaya ama qofkii u waasho adoo xaalo laga quusto oo ficilkiisa qofkan wax ka soo qaad u lahayn ayuunbaa markii laga quusta ficilka inuu dhaco ayuu dhacaya dalaaqi tusaalahaan wuxuu yidhi haddii guriga aadan gelin buuri e waad iga furanta dalaaqii wuxuu dhacayaa markii guriga gelitaankiisa laga quusto wadalika bi an yamuuta axaduma midkood ayaa dhintay aw yujana zawj ama zawjkii baa waashay junuunan mutasilan junuun la xidha bimowti geeridiisii fa yaqacu markaa qubayla almowti aw aljunuun marka dalaaqa wuxuu dhacayaa intuusan dhiman wax yar ka hor ama intuusan waalanin wax yar ka hor waaya waktigaasuu dhacaya ilaa asagaa yidhi mugta in lam tadkhuli addaara fa anti aaliqu marka inta uusan dhimanin raja laga qabaa gabadha inay guriga gasho haddii uu in isticmaalo haddii idaa uu isticmaalona markii wakti uu tago ay suuroobaysa ficilkaas inuu dhaco ayay gabadhaas furmaysa maala wuxuu idhi idaa lam tadkul iddaara haddii gurigan aadan gelin fa anti aariqun waad furanta marka haddii wakti uu soo wareego gabadhan ay guriga geli karto oo ayna gelin gurigii markaasi furmaysa idaa lam tadkul iddaara gurigan haddaadan gelin buu idhi gabadhay fa anti aariqun waad furanta waxaa soo wareegay xilli ay geli karto oo ku filan inay guriga gasho mayna gelin soo maaha markaas ayuu alaaqii dhacayaa waa idaa marka idaa iyo in maxaa loo kala qaaday maxaa yeelay in zaman shaqa kuma le bale in waa haddii zaman shaqa kuma leh laakiin idaa wakti ayay faa'idaynaysaa waa darf waa darf darf zamaan weya saa darteed mataa ayay la mid tahay awqaaddii bay eh, taabanaysaa saa darteed deg deg hadday weligood furmaysaa wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho anti adigu aaliqun waad furan tahay an dakalti liajli an dakalti inaad gashay gurigii awgeed awamase an lam tadhuli liajli an lam tadhuli inaadan gelin awgeed gurigii ayaad furatay bifatxin atxin muxuu ga jeedaa yani antii baa la kordhigayaa hamzada oo an baa laleehay in ma ah waqaca dalaaq wuu dhacaya fi lxaali isla kolkaaba qultu waxaan ilaa fii hayri naxwiyin qofaan naxwi aan aqoonin mooyaane ilaa fii hayri naxwiyin kii naxwiga naxwaha yaqaana hayrkii mooyaane fatacliiqun tacliiqu markaa noqonaya fii xaqihi qofkaa xaqiisa tacliiquu noqonaya fi asaxi muctad haddaa qabana wallahu aclam wuxuu ku yidhi xaaskiisu wuxuu ku yidhi anti aaliqun an dakhalti daara eeg meesha hadda ahayd in dakhalti ee shardiga ahayd intii bikasri اhamza ayuu hamsadii kordhiga wuxuu hi an dakhalti marka macnihi u isbedelaya inna waa shardi anna waxa weeye waa litacliil antu markay kordhigan tahay tacliil bay faa'idaysaa kaanama inuu la mid tahay anti aaliqun lian dakalti daara liajli an dakalti daara asagoo yidhi bay la mid tahay marka laamtii ayaa inta badan la xadfaa an markii la socoto laamta inta badan waa la xadfaa waaya marka alaaqii isla markaaba u dhacayaa alaaqii isla markaaba hee uu dhacayaa maxaa yeele shardi laguma xidhin halka anti aaliqun an dakalti daara alaaq markaa u dhacaya loo sugi maayo la dhihi maayo guriga ha gasho markaaba dalaaqu ku dhacaya waxaa kaloo la mid a ah haduu dhaho anti aaliqun an lam tadkuli daara gurigi inaadan gelin awgeed ayaad furan tahay marka labadaaba dalaaq markiibu dhacaya laakiin imam nawi wuxuu ka soo reebay qofkan ereygan isticmaalaya hadduu yahay qof caamay ah oo alfaadan macanideeda aan garanayn oo aan kala saari karin in iyo an kaa xaqiisa wuxuu ku noqonayaa tacliiq markuu yidhi anti aaliqun an dakhalti daara tacliiq buu noqonayaao gabadhii waxa wey markaaba ka furi maysa hadday guriga gasho ayay furmaysaa sababtoo ah qofka caamiga ah ma kala saarayo an iyo in waxaa laga yaabaa inuu u jeeday in dakhalti daara marka dadka caamada ah waxaa wey alfaadda daqiiqa ah ma garanayaan qofka naxwaha yaqaana unbaa waxaa kala garanaya qofkaan naxwoba garanayn naxwoba aan dhiganin qofkaasi maba kala saaraya an iyo in saa darteed tacliiq buu noqonaya asaga xaqiisa walow qaala hadduu dho anti adigu aaliqun waad furan tahay an dahalti liajli an dahalti inaad gashay awgeed gurigii aw mase an lam tadhul liajli an lam tadhul inaad gelin gurigii awgeed ayaad furan tahay bifatxin ay bifatxin hamzati hamsadii la kordhigayo hamsadii an oo la kordhigayo hamsadii in oo la kordhigayo waqac uu dhacaya alaaqii fi lxaal isla kolkaaba qultu qaala nawi wuxuu ihi ilaa fii hayri naxwiyin qofkii naxwaha ku takhasusay ama naxwiga aha naxwaha garanayey heyrkii mooyaane qofka aan naxwaha garanayn mooyaane oo fa tacliiqu markaa tacliiq buu ku noqonaya xaqiisa oo markaa ma noqonayo tacliil ma noqonaya tacliiq buu noqonaya في الأصح من اعتماد والله أعلم هل كان ينوجه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد